وعn abi hmزta abi hmزa may bal kuriyey anas ibni malik anas bin malik radi alahu taala anh alansariy mayl kuriyey kadimi rasuul ilahi sala الlahu alyhi wasalam ilahi rasul shay kadim shay hay radi alahu taala anhu qala anas may ka golay qala rasul الlahi sala الlahu alyhi wasalam ilahi rasul shay may ka golay allahu lalahu ilahiye afraxu faraxu badan bitawbati cabdi cabdillahi alla doon shay hanagashadiiska faraxow badan min axadikum axadkin ku faraxow badan axadkaas oo sagada helay calaa baciirihi baciir laxadi axadkaas baciir shay korshay ka dii ey wagaca caleyhi ala lbaciiri wajadahu lay kadhigan sagada wajada helay calaa baciirihi baciir shay korshay helay baciir shay korshay ka dhiyay baciir shay helay wagadalalla walhaal gadalalla huwa axad kusugee na hu baciirki dhumiyay fi ardi falaatin arlabagoye kadami meeli ka helisidan faraxaw oo yani baciir shay helisidan faraxaw aliya kufaraxaw badan oo don shay intooba sheedi ka faraxaw ala allahu ilaahi afraxu faraxaw badan bitawbati cabdihi cabdillahi alla don fara yani tawbasheenaw ka faraxaw badan min axadikum axadkin iya kufaraxaw badan iyo axadkaasoo sagada yani dhiyay calaa baciirihi baciiri axadi haadka baciir shay dhiyay baciir shay dhunsanay heli wakadalalla walhaal gadalalla huwa aad kusugeena dhumiyey hubacir ka dhumiyey fi ardi falatin ardo bahagooye ka dhumi baahiya gabal bahagooye yani oo cidna e ka dhumiyey reed heri ferisha yani bairshay on biyoshay walaashay saaran heri sidan faraxaw ilaahay ha ku faraxaw badan waay mutafaqun caleyh baabu tawba lakjan hadiska mutafaq wa wa fi riwaayatin limuslim lalahu ilahiya ashadu dornaash badan farahan nin farahi bitawbati cabdi abdillahi ala odonshay tawbadiska faraxaw xiina waktiga yatuubu huwa aadka nagdo ilayna laanagdo min aadikum aadkin ilaahay kufaraho badanyi aadkaas oo kaana alaad aadka haadey calaa raacilati raacilati laad aadka halis korshe haadi biarlin fi arlin arla obadiy arla daadiya kasugnaadi aradaas oo falatin baa gooye fanfalatat fokotay hiya yani waa kay raaxiladii fokotay minhu min alaadi haadki kufokoti wa calayha cala raaxilati nahaal dacaamuhu dacaamlaadi haadka dacaam sheey wa sharaabhu sharaab aadi hadkaa sharaab sheey fa ayisa huwa aadka goorsaday ree wali waydiyo waydiyo minha min araahilati kagoorsadi fa ataa huwa aadki seeday shajaratan geedo seedi faاtajaca huwa aadki jiifidi fi diliha dili shajara shajaradii hoos sku jiifidi wagadaysa walaal gadaysa goorsadina ku jiifidi min min raailatihi raailati aadi aadkaas halisku goorsadi fa baynama wakta huwa aadki kadalika alxaal kasuganyi id waktigaasa idan idan isla markiiba huwa rajulki ma hakadiya biha biraailati hakadidi daaimatan halatati suron cindahu inda alaadi aadki agdi suronto faakada alaadu haadki korsaday bikidaamiha kidaami raaxilati raaxilidi hingaanshade korsaday uma gaala alaadu aadki farashay may sii dereyho min shidat may kagoolay min shidat lfaraxi min ajli shidat lfaraxi farax barsanaanteeda darteeda may kagoolay allahuma anta cabdii wa ana rabuka sakagoli allahuma ya alahu alayo antaad cabdi odoonkeeto waana anin rabuka sakagoli a akda alcabdu odoonki gefi mayla gefay min shidat lfaraxi min ajli shidat lfaraxi wa farax kubadbaddi daraadi aya la gefi waay ee mayla yani waa kay hadiiskii hodhay kana kutabsiirsan wafi riwaayati limuslim lalahu ilahiya ashado dornaash badan faraxan min faraxin faraxo bitawbati cabdihi cabdillaahi allo doonshay toobadiisna ka faraxaw xiina waktigina yani faraxaw yatuubu huwa axadka nagadaw yatuub lcabdu adoonka nagadaayo toobasheenaw ilahi ilalah ilahay ang nagadawna kafaraxaw ilahay kufarax dadan min axadikum axadkin iya kufaraxaw badanyi kaana alaxadu axadka haad iya kufaraxaw badanyi calaa raaxilati raaxilat lacad axadkaasa lis korshay haadi biarlin fi arlin arla fiisha roog aradaasoo falaatin bahagooye ay kafrin bahagooye laa maa fiha walaa nabata arlo yani bi iyo niya nabat daad inlahaynan meelin roog fanfalatat fokotay hiya raailidi minu min alaadi aadki kufokuti wa alayha ala raailati halaas korshe kufokdaasoma dacamuhu raashin sheeyey raahi alayha ala raailati raailada korshena daamu daamu lahadi adki daam sheeyi wa sharaabu sharaabu lahadiyey walin guri suwadi wali biya wedin hala saaranta kufokutay kudhanti gabal duur ehoho usbi waayona dhimadaw roog aisa huwa aadki guursaday reed mina min araailati kuguursad waydi waydi kuguursadi faataahu aadki seday shajaratan geeduseed besukakun dhimashinas diyaariyay bina mahaysato baas mahaysato dhimadaasesa fadajaca huwa aadki jiifiday fi dili hadili shajara geedii hooskeeda jiifidi wagadaysa walaal gadaysa huwa aadki sidee guursaday min raailatihi raailati laadi aadki halisu guursadi fa baynama wakti huwa aadki kadalika alxaal kusuganyi meel isku jiifo kalkun bes aha dhimasho lis diyaari id wakti idan isla marki bo huwa rajulki ma hakadiyey biabi raaxilati haliy hakadiidi haliya isla marki lakulmiwa idan isla marki bu huwa rajulki mulaaginki lakulma bu biabi raaxilati ba lakulme wa isla marki haliba waato e eh? daa'imatan haal eh, suran cindaho cinda alaxadi hadki adki suranta faakada alaxadu hadki gobsaday bikhidaamiha khidaami raaxilati halitis ungurisha ibiyosh insaani hinganshe gobsaday uma qaala laxado axadkii may ka goolay min shidat lfaraxi farax dorsanaantis daraadiye min ajli shidat lfaraxi farax dorsanaantis daraadiye may ka goolay gafay ma eray allahuma ya allahu aleyo anta rabiyo doonkeeto ana rabuka maylifadaa yani allahuma ya allahu anta yani waa ka ado rabi rabiga eto wa ana anina cabduka odoonkaasa erfaday iskada darsamay farax kubadbadaday ma eray anta cabdi wa ana rabuka kalkan kofkaasay farashay meelo sii deeri ilaahay aku faraxo badan odoon sheegnagadi uled yani akda alcabdu odoonki gafi ari rasuulka min shidat lfarahi farah dorsinaantis daraadel gefi an abi musa tawbad ilahi baabu tawb ilahay ini diyaarkin ay oo badana lanka odoonka o mudnibka nagado ilahay diyaarangay galan gobode yani diyaarangay kafarahay tawbadiisa lili waan abi musa abi musa alashcari laybal kuriye abi musa kunyadiis wa magaashi cabdullahi bin kayr salan cabdالlahi بن kays abu musa mashhuurkay a cabdالlahi بن kays alashacriy reer ashcri langnasbay qabiil oo yaman digaas iyo shacrin leeraay ya katirsaday radi allahu taala canhu an nabiy sala الlahu alayhi wasalam qaala nabiy naba may ka golay in allaha tacaala ilaahay yabsud ilahay fidiye yadahu yad allahi ala yadisa fidiye bilaili fi lail haminkiya fidiye wa liyatuuba si hangnagado musii nahaari maalinta kihumaatisa ki si hangnagad wayabsudhu ala fidiye yadahu yad allahi aliyadisa fidiya binahaari maalintiya fidiya liyatuuba si hangnagdo musiy lail hamiinka ki humaato sameey xataa tadluca shamso haramtiyeede wastamara dalika kaasa daaime xataa tadluca shamsu iridinti kudhaladaaso min maqribiha maqribi shamsi irida makaaniyawkeedaisha kudhaladaas rawaa muslim muslim waadiskan wariyey cabdullaahi bin qays alashari radia allahu tacaala canhu an nabiy may ka wariyey abi muusa an nabiy may ka wariyey sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naba ini gooli in allaha tacaala ilaahay yabsudu huwa ilaahay fidiye yadahu ali yadi subxaana watacaala ya fidiye billayli fi layli aminka dadkisa fidiye liyatuuba si in hangnagdo musii nahaari maalintakii humaato samaysi hangnagd daraadiya ilahay diyaarangay amin fidiye wa wayabsudu huwa ala fidiye yadahu yadalaha ya fidiye binahaari maalinta fidiye liyatuuba si hangnagdo musii layli aminka ki humaato samey si antoogasheeno hangnagd hadiyo jeer ilaahay diyaaran ay odoonshay oob hangnagad markasgadamisheedaafe wa hataa tadluca ishamso inidi ilaa ku dhaldaas min magribiha hataa tiaa aha wastamara dalika kaasa daaime oo ilahay odoom odoonshay yani tawbadiis aqbalaa daaimaas hataa yatub baabu tawba furnaade hataa tadluca ishamso iridanti ku dhaldaas min magribiha magribi ishamsi inidi makaan dhiyawshe meelin hadan diyahay intiya ku dhaldaas markaden meelahood ma jeerbes baabu tawba liday sawa ma yura adika muslim muslim yeri yani adoonka hooba toobishan dembi kas sameeyay hooba toobishan ilahay diyaaranaya dembishay dhaafay wa sawa muslimun adika wuli an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may goolay man taaba lanki nagado qabla an tadluca shamsu idiidi dhalat horteeda min magribiha magribi shamsi yani waa kay saas oo kale waay idiidi makaan dhiyawshe eshe yani waa kay kudhaladaas hortiya toobisheen taaba allahu lay way ilahay tawb aqbale aleyh man kof ala gofki taaba hanagado tawbisheen ilahay anagado dembigiska jala kuboo ilakin nagada dembiga dhaafe qabla an tadluca shamsu irida dhala toortiyena tawbisheen min magribiha magribi shams irid makaana dhiyawshe ku dhala toortiyena tawbisheen taaba allahu ilahay tawb aqbale aleyh alaman mankaas ilahay tawbadiis aqbale way rawa mayura waadeskana muslim imaamu muslim iya wuri wa tawbad baabu tawba nagajarne an abi cabdiraحman abi cabdiraman lanki kunidis melkuriye cabdillaahi ibni cumar ibn lkhadaab cabdillaahi caalimki cabdillaahi bin cumar bin khadaab radi allahu taala anhuma maylkuriye an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy nawanikagol in allaha ilahay caza huwa ala haalib hade wajala huwa alawiinadi yaqbal huwa ilaahay aqbale tawbat alcabdi adoon tawbadiisa aqbale maa lam yugargir huwa cabdiga inti ndhung weerine sawaama yuriye hadidka tirmidiy waqaala tirmidi may gole hadidun hada hadidun waay xasanun dardigiisna hasan eh an abi cabdiraحman cabdillahi bni cumar ibn الkhadaab radi allahu taala canhuma an nabiy sala الlahu alayه wasalam qaala nabiy naw may ka gole ina allaha ilahay caza gaalib haday wajala winadi yaqbal huwa ilahay aqbale yaranga ya ilahay aqbale tawbat alcabdi adoon hanagdi ilahay tawbadiisa aqbale tawbat alcabdi adoon tawbadiisa ilahay aqbale wa runti inte ma lam yugargir huwa asintin dhung weerin min algargarati yalkushanay dhung weeriyo yani hadii ruuha meelin deerned wahuwa taradud nafasi neeft ini nagnagato fi lxalqi dhonka dalmoti wa lanki marki sakaraan nagadawa neefti kalka hoos wala kukorwelay ruuxi inta inaskakooye meeliya qaraqaraqarakereed meelahoob lanka deero lanka sakaraad deer taobadiis bajar malaag balaw laakin hadii sakaraad indeer maha walaag balaw mana lam walaad kalkum hadii ilbaab yani waa ka iridasbahan ku dhalane magrib iridaha ku dhalat mislankaba qarqare deer lamadaas waktiga lamadaas wakti malagba toobadi malagbalo laakin cinda qarqare waliba hor ku jar hoob adoonka nagado ilahay diyaarnga aqbale wa in allaha caza kalib hada wajanawinadi aqbale huwa ala aqbale toobata rabbi aqbale ma lam yuqarqir huwa hadi inti dhum werin intiisan dhum werin oo sakaraadang nagal ilahay toobadiis aqbalele rawa tirmidi wa hadis kuri wagala tirmidi mer hadidun hada hadidun wa xasan darjadiis hasan waan zir bni xubayshi yani wa kay saas zir bni xubaysh may lakuriye qaala inika gol zir bni xubaysh ataytu safana bna casal safan bn casal yanseediyalaya yani wa kay masala mahay ay radia lahu taala an asalu hal ana suaalayo u safwan suaalaw can ilmasxi masaxi shay warsadaw cala alkufayni kufeen korsho lamasaao makila weysa koraaso kufeenka korsho lamasaao no suaalaw anseedi faqaala may kagoley yani wa kay faqaala safanu safa may kagoley ma may jaa lakoya dikaada kilikoya ziru ziro may kilikoy fakultan may kagoley ibtigaa alcilmi yani cilmi dalaba shan koy dalaban lilcilmi yan koy cilmi daraadiyahay saasan koy faqaala safanu safan may kagoley walfaylen koyta hata malaaigta ilahi ina malaaikata ye talacu dijiyaas ajnihataha ajnihat almalaaika malaaigta garbooshe dijiyaase lidaalib lcilmi cilmi lanka raadiya daraadis yantijiyaas rilan liajli rilan alaasho darteedoo dimaagi karaales yadlubu daalibu daalibka dalabawna karaales ilma usraadiyahay iya karaalesa saan gardooshe gardooshe tantijiyaas waay fakultoon may kagoolin naxariisaas waay fakultoon mere inahu shaaniye ladaxaka may saamoyey fi sadrihi rudkay almasu masahyo saamoy cala lkufayni lamasaho bacda algaayibi gaayi zaadishe walbawli wa bacda albawli baol bakishe wakunta may bahada imraan gofi ahad imraagaas oo yani waa kay min asxaabaya taasoo kale safaan hadlahaye imraagaas oo min asxaabi nabi nabada asaabti isku mid ay ahadi sala allahu alay wasalam fajitu sadered asalu halan suaalaka asalu su-aalawa koy ka adka su yani waa kay halhe samicta ini dheegdey wakuntaad may haatay ahayti wakuntaad may haatay imraan gofi haati imraagaas min asxaabi nabiy ta lang ay hadlahaye lankaas ziriya hadlaha egda yani may may saamoye eresidadlahay hebidkay may saamoyey kufeenka masaxosho marki kaaid laasaxroodo lahaboolo baadishe kufeenk wal masaahimisme walsisiibey luga wal dhige adi rasul sala lahu alayhi wasalam masaajid kumid haytay masaladaasa kinka koy fajitu koy kaadi kin koy asalu hana lasualaw kaada safana kusualaw hal samicta ini deegday hu nabaga dheegdi yadkuru nabaga halsaw sala lahu alayhi wasalam fi dalika yani fi dalika almasala masaladaas saasay shayan shay usaw dheegdi yani ma fi dalika fi masi lkufayni wa fi lmasxi ala lkufayni shayan shay usaw ada dheegdi hadisan usaw saasakin kakoyo qaala safa may kagolay naam ha kana huwa rasuulka may haaday ya'muru huwa rasuulka ini amrawna un in amray ida kuna hadii nahaano safran musaafirin unhaan ey o musaafiriina musaafirin unhaano na amray alaa nansica nahnu unansiibaan kifaafana kufyaalka nansiibaan alaaثata ayaamin ila alaaثati ayaamin sad ber intiken siiban walayaaliyahuna layaaliya salaad sadida ber layliyaalshol lagaba ila min janaabati janaaban siiban min ajli janaaban siiban ma laakin laa nanzicu in siibane min kaaidin kaaid daraadidin in siiban wa bawlin bowl daraadidin in siiban wa naumin wahi wa min ajli naumin anturma daraadeen in siibaan fakultu an may kagoolay hal samicta dheegday hu rasuulka hadan masalo an caalina hooblanseed masalyaal kolkubasade jeebka labusade mayliya taas waab in sheegday masalo kale hadan kuwarsade hal samita dheegdayu rasuulka yadkuru rasuulka hal husaw fi lhawa jacal fisa shayan shay husaw dheegdayu rasuulka oo jacalku sheekayo wal dheegdayu qaala safaan may ka golay naamha kuna una mayaanay rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha maa shayhani safarin safara lajarni fa bayna wakti nahnu cindahu cinda nabiy nabag agdisroogna id waktigaasa naadaamay naadiyay ku anabiya nabagmagnaadi acraabiyo lanko acraabiya wang naadi lisawti anka naadi lah lisawti soodka leh o jahwariyin sareen leh soodoo jahwari lenka naadi wa lisawti anka naadi lah lisawti bijahwariyin gayli leh ya muhamad sarimana ya muhamad saka gayli fajaaba rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka in jawaabay rajulki naxwan gariiban walan naxwan mislan min sawti sawti rajul rajulka soodke walan daw ka jawaabiyo yani wa kay ha umo ho wa ka erisari mana ha umo ho ka erey yani usin werogdaya muhamed yari ha umo haye ha ho wa ka eriy mana fakultan may kagolay laho yani wa kay way haka fakultu safaan adla law lirajuli may ngaray way haka naxariistaadi oo ulol laab yani hoosunagahan laab wa oo ulol laab sawtak min sawtika soodka laab fa inaka may wala cinda nabiy nabag baalisar hoogbehen sala allahu alayhi wasalam wagadnahita walkao reebay laa tarfacu aswaatakum ma ilaha eraya walkoo reebay an hada ahay can rafi sauti sood korangaado walkoo reebay ha hadalka nag faqaala rajulu rajulkii ma yaray walahi akadaarday laa aklulu ma laabaw hadalkay hoosmag nagaw qaala al acraabiyu acraabigi may ka goolay almaru qof ya muhammad yaso alahay awalan weeri ho alin may le almaru of qof yuxibu jeelade alqawma qooma jeelade qof koomay jeelade dadka hooyo jeerade wa walama yalxaq walhaal lama yalxaq an haleelne diin bilqoomi qoomkan an jeerme qoomka cibaadadii samaysadaayan iyo sidii qoomkas an jeerane waan isku jeelade qaala sae wala tarasaw qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may ka goolay almaru u go maca man axaba lanki jeeri maashehaade yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaamo maalinteed kolkan dadka jeeladaas larefiiriy ailan balankis jeeli maashe ya adeer rasuulka xubug yahogi jecelki mana jecelkalku mana mealalajeelado walfayl of saalixiin dadka saalixiinta sida rasuulka sala ilaahay oo kale lijeelado rasuulullahi lijeelado ambiya ilahay lijeelado ay asxaabu rasuul taabiciinti lijeelado dadki saalixiinti a ah, dadkaasoy lijeelado mana kalku lamilanki jeeli maashe ade wa famaa zaala huwa safan muzun yuxadidu sheekayo naanin sheekayo xataa dakara huwa safan unti deero baaban baabka husud ahayatalakar huwa safan baaban ilbaabkoos baabkaas oo min almagribi magribi shahaadi masiratu carlihi carli ilbaabi ilbaabkasoy bileer bileerkaas socodkayna row yasiru raakibu shakraawa lang bu socdaw fi carlihi carlilbaabi ilbaabka sidee bileershay socdaw arbaciina afartan yom camal min amin afartan sin bileershay ka socdaw aw sabciina todobaatin shakraawa todobaatan socdaw camal min amin sirade qaala sufyaanu sufyaan may kagolay e axadruwaati ruwaada adidka wuriyaanka oshomeerayo e e qibala shami baabka sige baaban awsi min almashriq qibala shami sham jeedi haadi khalaq allahu tacaala ilaahay baabkaas abuuray yawma maalin abuuri khalaqahu ala abuuray asamaawaati samaawaatku abuuray walarda abuuray maftuuxan halakoni maftuuxan halayki lafuri litawbati tawbana lanfuri laa yuklaqu lanhiraana baabka sige xataa tadluca shamsu ididinti kudhaladaasa minhu min almagrib magribesha kudhaladaasanairaan rawa ma yura adis atirmidiy imaam tirmidiya weri yani wa kay saas wa waayruhu ayru tirmidi tirmidi eyr shayna hadiska weriy wa agala tirmidi mere hada xadiun wa hasanun darjadiisa sane saxiix aw saxiixun can siri bni xubayshin qaala siri may ka goolay yani taabi siri wa ataytu safana bna casal radialahu tacaala canhu saxaabigo safaan leera anseedi asalu hal an suaala husofan suaalaw an lmasixi masax suaalaw cala lkufayni kufeyn korshana masaxaaw yani wa kay saaso waktigi hormayb waa masal halinto yelanka safaran gale cilmilaadiye masal halinto inta kusafare ilaa yani meel dheera seede wadankel inta kutabe yani maki kutabe shama seede ciraada kutabe maki kooye hal masal la soo raadiyo cilmiga saasa dhibkaasa laha dersi hadidki laha guri waa ku marke ulmadi hadedaale kitaaba lakin kagori soo bislay sinyilay ya hada kitaabada kinkiyaala waktigi horena safar lan gala jari alko hadi bes iya safar lan gala jari camal falkan edan yani kamilan hay haddana culumti oo yani kitaabadi kiyaalan iya camal falki isku yari maada kalku maybali ataytu safana bna asal safan bin asalan saydi radi allahu taala anhu asalu hal sualahu safan sualah can ilmasi masa sualah cala lkufayni kufayn korshela masaala sualah faqala safanu safan mayray ma may jaa huwa maaglakoye dikaadkilikoy ya zir bnu cubayshin zir bin cubaysho walaadkilakoya hadi inkakoolti meyhu fakultu may kakoolay zir ibtigaa alcilmi ji'tuka kinkooy ibtigaa alcilmi cilmo dalabawshay dartisan kooy waa cilmo raadin iyo ankooy safari waay faqaala safanu may kagoolay walfayli an safarti eri horsaasad may wele ina almal rasuulkan in sheegay ina almalaaikata malaaigda tadacu hiya malaaigda dijiyaas ajnixataha ajnixata almalaaika malaaigda ilaahay garboosheeya diyaasa lidaalib lcilmi liajli daalib lcilmi cilmi kan raadiya daraadis fadlaga laylanka cilmi raadiya malaaigda ilahay ta garbooshe raariyaasa ilan liajli rilan liajli rilan faalaasho darteed andiyaas bimaagina karaaleta yadlubu huwa daalibka dalabahay walawsa dalabahay cilmiga yo karaaleta malaaigdiya garbooshe diyaasa fakultan may kagoolay inahu shaniye kataxakamay saamoye kad xaka may saamoyey ey wadaca shaku shakiya dhihu ey asara saamoy wa ficlu maal haka maalin wa ey wadaca shaku shakiya dhi safar manaa bifati hadilaro jamcu saafirin safar ah, yani wa ka ka raakibin rukab laka jamya oo kale may leya yani may wakunton may bahaaday oo may saamoyey eray kadaxa inawshaniye kad xaka kad asara may saamoyey fi sadri hebadkaydatis may laabtay saamoyey almasu masax cala alkufayn lamasaw kufeen korsho lamasaw bacd alkaaidi saxro bacdisha lamasaw albawli bacd albawl bawl bacdisha lamasaw qalbigay saamoy kaahay masaladaas eedi inkubukun in sheegdo fadew wa kunta adina may haatey imraan gofi haati qofka marki walakualakufada okal la amaana okal wa hada amaana may haatey adini lang caalim eho weliba min asxaabi nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka saabti sumide waata faji'tu heed koy walaanan koy taaso asaluha lanasuala katihodhehnaga kaad kasualaan koy hal sametayni degday huwa nabiya nabag degdi rasulka baan rogi jartay ina kudhegdi sala allahu alayhi wasalam yadkuru haal rasuulka usaw fi dalika fi lmasxi masaa ala lkufayn lamasahaw bacda alkaid lkaid lamasahaw ini usaw ada dheegdi yani shayan xadiisan xadiis usaw dheegdi daraabiya kinkakoy rasuulka wal kudheegday saasoo kal kasaabsan masaa ala lkufayn la kudheegdayu qaala may kagolay safaan nacam ha ha dheegi wa haye nacamta manaha dadka koota wal ijmaaliye ofka reed manaha diyaarahan nagda egda reegday sado sado sado leh adalka leh hoobka bilaaw i hooda nacam adeerta nacamta iyo adalka ofka diyaarahan nagde ha dheegi reegday ha hamin sheege diyaarahan nagde of kuna kuntu haadiya lay mana kana nabag may aadey ya'muru wa rasuulka ki amrawna unan amra ahaadi ida kuna hadi un haano safran musaafirin haana aw musaafiriina musaafiriin hadi un lafdaga nga ini safan safr safan bin atal ini safran eri o musaafirin eri lamadi walkashaksiy lamadi walkinsheegi a safran taniyansuba jamc keeta bifatxin fasukunin jamcu saafirin ay jamcu saafirin sida masalan ka rakbin jamcu raakibin raakibin lidamiyay rakba jamaaca maha raakibin lankawalsaaran rakbin hoodleron jamaaco safran musaafirin layan jamca sikaata jamcu tafsir a yani kana ya kana kana kana nabiyo nabag mayaade yamurhu rasuulka naanin amray idaa kuna hadi un haano safran musaafiriin ahaan o um musaafiriina musaafiriin hadi haano na amray anlaa nansica nahno onan siiban khifaafanaa kufyaafal kufyaalkanan siibano na amray yani halaaata ayaamin ilaa halaaati ayaamin yoom yaalo sedantikaan siiban walayaaliyahuna layaaliya halaasi sadidas layliyaalkooda kufyaalkanan siiban ilaa sadaber hoo musaafir leeya ilaa min janaabatin janaaba daraadi siibana maahin oob lanki janaaba galhaaga waymaba kawajibaase siibe kufeng laakin waysi waysi burti imaya laakin min kaaidin laakin laa nanzicu nahnu una masiibane min kaaidin min ajli kaaidin saxro daraadiya minsiiban wa bawlin min ajli bawlin bawl daraadin minsiiban wa nawmin min ajli nawmin unturma daraadiya minsiiban wa ad warka mayle wa waysi burti daraadiya kufmalan siiba wa laakin hoob janaabka galhaa wal siibe saaso kalkun kufka fakultan may kagoolay masaladii horta walan bogsiye inshala sheegi hadinto kale kadarsaday fakultan may kagoolay hal samicta dheegday hu anabiya nabad dheegday safano yadkuru nabad haal husaw fi lhawa fi lxubi jecel shayan hadisan hadis husaw dheegday rasuulkao jecel hadis kasaabsan sheego dheegday kaala safan may kagoolay nacam ha dheegi kuna unamayahanay maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maca shay ahaani fi safarin safar yalijarni fa bayna wakta naxnu nubi cinda cinda nabiy mabagagtisrogni id waktigaasanaada nagnaadiy anabiya acraabiy lanko baadiya iskunaay yan naadi bisawtin anka naadi soodkaso ahay bisawtin ang naadi acraabiy ang naadiye bisawtin anka naadi soodkaasoo lah lisawti soodka baleho jahwariyin aylile mana ay murtaficin saray ahay maylay gaailan halka gola ang naadi ya muhammad muhamed ow siley mana faajaaba saaso asxaabu rasuul kuhay bay sidaayn rasuulka markione on weren ya rasuulallah ilayliraahimahayn mujarad ini lankuwero muhamed magashi lankuwer majar laakin lambadika koy walban korgan oo kale saas oo kale nkuweray faajaaba rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi an jawaabey hu e waa ka rasuulkan sabray lanki jafaafke oo baadika koy sabri jir faajaaba rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsi an jawaabi faajaaba rasuullahi an jawaabey hu rajulki an jawaabi naxwan mithlan wala eg min sautii sauti acraabi acraabiga sootsi walagnaga an jawaabi waay ha umu yeri ha umu ho tacaala koy oo kale wa waminhu qawluhu tacaala ha umu hooya idra'u akriya kitaabi kitaabka akriyaab lamida kitaabiya hausagto a yani ha umu kooy ha umu kooy kadheegahay kooy wa ama ha umu ho ha umu kooy ya kadhigan tacaala kooy ya kadhigan fakultu may kagoolay lah lirajul fakultu lahu safan adray law lilacraabi may ngaray wayxaka naxariistaadi wayxaka kalimatu rahma kamaa waylaka kalimatu adaabnga tookal yani wayxaka naxariistaadi oolol yani raari sawtaka soobka hoosnag aylayo mayali fa inaka cinda anabiy nabo ragisa roogday sala allahu alayhi wasalam wakad nuhita walkoo reebay can hada can rafci sawti soob korweelo walkoo reebay e rasuulka ragis laa tarfacu aswaatakum cinda sawti nabiy lere an gooda soo soobkona ingaadusha mugdhe saas oo kale masalan culimadii ani waa kay xadiis marki la akriyawna kadalika wasasalere mana mayali rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam hadalkiishay oo hadalaha iya la akriyahay iya lakutarjumaha la akriyahay kalku sidiya lamida mana hadii balislakaakya soo lanki korangaado anaabta walanseede wala amusiyashumugdha lere kada lera musalixiinta marki kusheekoya may wala yani saas wakad nuhiita walkoorheeri an hada can rafi sauti lakoe lakoorheeri sood ini korangaad walkoorheeri wa faqaala rajulki araabiga imiliya faqaala laaraabi wallahi akdaaraday laa as laa aglolo anamalaaba sauti soodkay hoosmag naga er soodkay hoosmag naga yani gaala laaraabiy arabigi may kagoolay almar'u qof yuxib huwa marigi may jeeliya alqoma qooma jeeli walama yalxaq walhaal lama yalxaq huwa marigu suge n heleel nabi bilqoom n heleel qoomus umdeerane jeeliya jecelkaasay walan taraase qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagoolay ha almar'u qof maca man qof maca shay haade axaba huwa mariga jeeli lamba lanki jeeli maca shay haade wa yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed anas bin malik xadiidka marki rasuulka dheegi almar maa man haba yani eedan farahay saabteedan farahay xadiidka marki dheegin markaasa mareena oob lamb lanki jelim ashay naxnu nuxibu rasu allaha tacaala warasuul allahi sala allahu alayhi wasalam wa aba bakar wa cumar yani saasare masalan asxaabta rasuulka dadkaasa jeelna hoob jecelba yani lanki jelim ashay haadaw dadkaasa jeelni sari kolka dad faylalli jeelado dadka saalixiinta sida dadka yani waa masalan laa kubilaa asxaab rasuul rasuullahi sala lahu ala sl kubilaa asxaab rasuul i taabiciinti dandidiinta daadeersiye i saalixiinti lijeelad way hadhowti almar maca man axaba silamnada almar of maca man axaba lankijeeli maashay hada yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama fama zaala yuxadituna fama zaala nabiyu maya fama zaala huwa safaan adrogne fama ziri hadlaan fama zaala safwaano safaan usul yuxaditu huwa safaan sheekeyo naon in sheekeyo safaanki kolkon hadiiskii hor gobolayho walinsualnime hadis kale kadaraw nagdi xataa dakara huwa safan inti ku sheeg baaban ilbaabka ku sheeg baabkaas min almagribi magribi shay ku ahaadi masiratu cardihi cardil yani waa kay masalan baab baabka suge bileel shay socdow shayna bileel shay inti lan socdow masiratu cardihi ardilbaab baabkaas oy bileel shay makaana socod shayna raakibu ama kan oo firis bahdoy ee saaramdo socdaayo fi cardihi cardilbaabi baabkasuge bililsi kasoodaw arbaciin afartan soodaw caaman min aamin sanade aw sabciina toddobaatan soodaw caaman min aamin sanade qaala sufyaan qaala sufyaanu sufyaan may ka golay axad ruwaati ruwaado kooshanhaymeera qibala shaami yari mana yani famadayaha saas wa baabkaas oo qibala shaami kilay kusifays baabkaas oo min almagrib baabkaas oo qibala shaami shaam jeediye haadi khalaq allahu tacaala ilahay abuuray hu baabkaas abuuri yawma maalin abuuri khalaq allahu ala abuuray asamaawaati todob samaawad abuurayn abuuri walarda todob abr abuurayn abuuri maftuuxan ala kawnihi maftuuxan aley baabkasuaki la furay litawbati liajli tawba tawba daraadi lan furay bab baabu tawba maftuuxu mana laa yuklagu huwa baabka suge lan hiraan lan kastabo tawba sheeno diyaare ilahay diyaarine tawbadiis akbala baabka suge lan hiraan hataa tatluca ashamso iridinti kudhalato minhu min almagrib magrib esha kudhalat lan hiraan marki meelo kudhalat iridila ilhire bes kiyamagi badalao koy sawa may wuriy adika tirmidiy wakayru ayru tirmidiya wuri waqaala tirmidi may kakole xadiun hada xadiun wa xadiidkaaso hasanun tajrisasan sain sai ama sai ama saxi e waan abi saciidin abi saciid mayli kuriyay sacd ibni malik sacd binu malikna magaashileraay malikaaso ibni sinaan alkudriyi abu saciidin alkudri lay magaashilagaabi jaray magaashi sacd binu malik wa binu sinaan alkudri radi allahu taala an ana nabiy allahi sala allahu alayh wasalam qala nabiyu law may kagoley kana may haadey fii man fii jumlati man zul jumladiyo baadi o may kasugnaaday kana huwa man ka haadeno qablakum ortin haadeen may ka kadhaa sugnaaday rajulun rajulka wa haadi rajulkaasoo gatala huwa rajulka dilay tiscatan wa tisciina sagaalun sagaal dili nafsan min nafsin dili zulmi meeli deeri mana sagaalun sagaal nafood zulmo ka dili mana dembi meeli deeri fasa'ala huwa rajulki so-aali marki can aclami ahli lardi arada helshekin inka cilmi badnaa shee warsadi ay erladan ka cilmi badan yeli fadulla wal tusiye calaa raahibin lanku caabide ho isku cibaadaysadaw lankaasa la tusiye oo cilman lahayn laakin isku cibaadoysadaw le cibaadadii badnaanti lankin cibaadada eedanka dadaalaw le arageenade ama yani waa kay lankin cilmi licaalami ay saysareena lankiya tusiyeen faataa rajulki seedi hu e raahibki caabidkian seedi faqaala rajulu rajulki meeray innahu ina rajula ofko anumisa raws ofka wa katala huwa rajulka may dilay tiscatan wa tisciina sagaalum isagaal nafsan min nafsinga dili lanko may dilay h sagaalum isagaal nafooda dili hal lahu lirajuli rajulkaas intaas dulme samey min tawbatin tawbatun tawbileyaasari mana lan sagaalum isagaal nafood dulman dili tiridisba kolka yani nisaabshay boqol shay bilimooshay walyarku dhimanyi kanusiya tawbileyaw fagaala raahibu saaxiibkii may kagoolay laamaya tawba malekaas yani inte tawban haatiyalansaas dulma shay meelideeri tawba malekaasoy ay bes fakatala huwa rajulki dili hu raahibki kakamili raahibki ya dili wa fakamala rajul rajulki kamilay bi biraahibiya miyatan boqol kamili ki haddi wala sheegay tawba maleeraay iya ka dari nisaab shay kamil si boqolaka weli kalku uma saala huwa rajulki adina suaali an aclami ahli lardi aradi helsheeki in cilmi badnaayo shay warsadi arada ludoog ay ngalma badan saari fadulna wal tusiyey calaa rajulin rajul ya tusi rajulkaasoo caalimin caalime ya tusi oday raahibin laha isku cibaado sugaailamahayna cilmima lahay kalkun saas darteed manaha cilmi laan cibaadad haati hilaag waayo lere masalan yani wakulu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu mardudatun laa tubalu tililaayo of kasto yani cilmi laan camal falow acmaal is si kasta hadii cibaadadan badanaad hadii cilmaba cibaadadaas adan lalahayn meelkeelaasumaasumana makasako kalku may lafaday cibaado maca alcilmi cilmi cibaado isku darsad mana taasa lafade maain hadii kale yani cibaado bes leed we ilman lalahay yani waa ahamiyad badana yani waa kay ay waa kaftarin bodasdismaka galaas faqaala rajul rajulki may ka goolay laamaya yani faqaala faqaala alcaalimu faqaala rajul rajulki meeray inahu ina rajula qofkoye katala huwa rajulka dili miata nafsin boqol naf ya dilyeeri fahallahu lilkaatili kan bokol kaas naf dili dulman dili leya min tawbatin tawbatun tawba leya ari lan ku suge tawban furunta baaba tawban furunta tawba leyaw lan dambishe meelo deeray bokol nafood dulma xaaramnimo ka dili dambi tawba leyaw faqaala alcaalimu caalimki may ka golay nacam ha ha tawbi leya ari mana waman yaxuulu baynahu wa bayna tawba waman yaxuulu ay kala teede baynahu bayna man wa bayna tawbati ay dhaxdiyo dhaagale may tawban ayda hadis tooba dhahgaleen mana lan dhahgala male toobilay yani saas wa eh, emay ¿eh? walasa waa ko in sheegay kalku si kafakado faday lankan toobis fali mere in daligtab ilaa arli kada wa kada arla hibilay hibilay imba nay welase arla hibilay hibilay imba weri mana aradan tangay ho ada dulmo kasuubiday untaas dembe ilaahay ka caasiday aasunimada meelo deertay boqol naf ada kadili kutab mana aradi ad humaato kasuubidi hoob roogdamay dhii kor ini umaasiri walikin sabab nagdaay hadan horon sii wedod ikod kuhijiro kutab tan kutab ilaa arni kada wa kada arlihi bila hibla sew tan dulmo kusamaytin eh may wele fa ina fiha bilardi ardaas kobadiya waa kusugnaadeen unaasan dadya kasugnaadeen wa dadka tusudun lakulmaayo lawaafago daliishantusiya unaaskaas oo yacbuduna allaha tacaala ilahay aabudaayaan dad ilaahasho aabudaayan dembe sameeyaan iyo meelidooban dadkaas oo ahlulaahiga isku sew ansaw dadkaas ansaw wa facbud illaha ilahay caabud macahum maca lunaasi dadkaas macasho ilahay lacaabud waay ahay dadka fafaylla saaxibo shafaylata dadkan oonaya dulmaga magaalada kasamayteeda intaa dulme kasamaytim e dadkaasoy caabidiintees kudah gal dadkaasoy yani waa ka dadio baaliyo kaliibantod i korte basa ilahay meel kacaabud waay facbud illaha macahum walaa tarji hangnagatoy ari ilaa ardika arada hangnagatoy may weli fa inaha ina ardaka arada tan e arbo suin arbohon waaha arada boqol af boqol naf ada kadiley lanka horeeba od waaytaintaas dulme ka samaysay yani arbohon waaha aradaasa dad caabidin e roogan dadfayl aradaasa fayle meelin baw esfan dalaga huwa rajulki kolkuna dhagaagsidi hajihaysidi ilalahi hajihaysidi yani fan dalaga rajul toobushen ergaysa dhagaagsidi kolkun dilig ilaahay ho bansook ilahay rankin galan gobde habahi gofki hata ida nasafa huwa rajulki marki niseeyey adariia dariigi nisay meelisa kutab i meelisinjeli niskasay malaw ye atama inkoy rajulki almawtu mawdan kooy almawtu yani waa kay asbaab lmawti mawt asbaabtisian koyti asbaabulmawdan koyta waab sakaraadu kaortishayba koy waan hasocda ilaahay shian jirmaadi fakhtasamat may doodena fiihi fii qabli ruuxihi rajulki ruuxshay goblooshidiis may ka doodena malaaikatu rahmati iyo wa وamalaaikat lcadaabi akadoode lanki korkun lanla kadooda wa nagadi yani wa kay malaa'ikat rahma i malaaikatu lcadaab mayb wa of hoob yani lanfaylay malaa'ikat rahma iyo ruux shay gobloodaas hoob lanka lanhung ayn malaa'ikat lcadaab silciyaase ruux gobloodase kusiibaas kalku yani lamadi akadoodeen haya doodi bu aha faqaalat malaa'ikat rahmati naxariistii malaa'igdeed meerena faqaalat malaaikatu rahmati naxariistii malaa'igdeed meertay jaa huwa rajulkan kan e koy taa'iban haliki hanagadiya koy muqbilan haliki halagaabili bigalbi galbi rajuli rajulka galbishi halagaabili ila llahi taala halagaabili miras dadka saalixiinta enjedi ila llahi lakaabili mana ila llahi taala halagaabili waqaalat malaaikatu lcadaabi cadaabki malaaigdusa ma ert malaaikatulcadaabna ma ertay ina rajul rajulkan kan e lam yacmal musubin khayran habiyaraate khayran kheer musubin dhab ma uni kalkun silciyaane ruux kugaadan malaakatuladaab saanka dooden kalkun igo doodimeeliyaal ye faatamayn hum almalaaikata malaaigti malakun an kooy malagaas oo fi suurati aadamiyin aadami koona isbey suuradiis kusugnaad ofka ofka bini aadam oo kaleya an kooy fajacaluu weelen malaaigdi lamadii malaaigo bayna bayna almalaaikati malaaigdi hurajulkya weelena baynahum bayna almalaaika malaaigti dhaadiyo welano xakaman xaakim ay xakaman xaakima kadhikade lankaan sal lankaan xukmi yeerin mana wali xukmi ogolaadan lankaan tartiire xaakimkaan ew faqaala arajulu rajulki may ka goolay mala goolahantiri alaa suurati bani aadam bes rajulki mere kiisu kiyaasa gadira maa bayna alaradayn lamadan arla lama dhatiyo walihaadi kiyaasa gadira aradi iskukooye arlu suuda i arladusin jeeday arlu ka hayte dadkisu suubanahan ilahay abdaayan roogen lamadan arla halgadiray fa ilaa ayatihimaa ayati larlayni lamadan arlatika eh kana huwa rajulka haad adnaa ki indhow haad fahuwa rajulka sige ahlun helyahaade lahu lilayi ayigaasa helin haade aradeeda helin nagde tia kutabi hooba ndhawaad taasa helingaya malaaikatul adaaba gobloodas tiisun jeeday saalixiinta roogen hooba sunseedo andhawaadona taasaan ehelaya malaaikaturaxmi gobloodas waay hal qiyaasoy kolku fakaasu malaayigti qiyaasa meelisukooy meelinjeeli qiyaasi fawajaduu heleen hu rajulki heleen adnaaha leki dhow ila alardi ardon dhow alati ardaaso araada rajul rajulka doonay fakabadad may goblootay hu rajulki malaaikatu raxmati naarisi malaaigteedi goblootay mutafakun aley xadiiskina mutafak wa baabu tawba layka jarni mana tawbad ilaahay lan odoonkoban nag in ilaahay diyaaran wali bishirkan hayna laku dhaafo adoon kastoo dembe usu samey hoob ilahay intoobisheen وan abi saciidin abi saciid may lakuriyey sacd bni malik bni sinan alkudri radi allahu taala an ana nabiy lahi sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may ka goray kana may haday fi man dul may haday kana huwa man ka haday gablakum wasin hadi rajulun haadi rajulkaasoo gatala huwa rajulka dilay tisatan wa tisciina sagaaliyo sagaal nafsan linafsi nafhe dili fasa'ala huwa rajulki su-aalay can aclami ahli lardi arada helshe kan ka cilmi badan heshe warsadi ay aradan ka cilmi badan er fadullahu rajulki waltusi ala raahibin ala raahibin caabidko lankosko cibaadaysadaayo min khalwaadsi dadku ku tabay zaahid eho meelogoone ka ibaadaysadaa latusi kana dadkna ilma badan ale reer ban israiil faataa rajulki seeday raahibki an faqaala rajul rajulki mera inahu ina rajula qofka wakatalahu rajulka may dilay tiscatan wa tisciina sagaal sagaal iyo dili nafsan min nafsin eh fahal lahu lirajuli rajulkaas kaatilkeen sugnaadey n min tawbatin tawbatun tawban sugnaatay lankaasoy tawbileyaw landamisha meelo deri yani wa kay tawbilayaw faqaala raahib raahibki mera ilaamaya laa lahu tawba tawba ma lewari kaas tawba ma le dambishelamana deersiyo kaas tawba ma lewari bes fakatala huwa gaatilki dilay hu raahibki ya dili fakamala huwa gaatilki kamilay bi bi raahibya boqolka kamili wa sagaal iyo sagaal horlaanba gabay kalna yani kaboqolaysi uma saala huwa rajulki su-aali can aclami ahli lardi arida helshekin kacilmi badnaayeshe warsadi fadulla waltusiya calaa rajulin ala tusi rajulkaas oo caalimin caalime rajul caalime latusi o cilmada kasaayo ini tawba baabsha furinyo og faqaala rajulu rajulki gaatilka imeeray inahu ina rajula gofkoye matala huwa rajulka dili miata nafsin boqol nafya dili dulmin dili wa faallahu lirajuli rajulkaas intaas dambe leh dambisha meeladeed intaas inti usa sameeya ilahay kacaasiya intaas inti usa sameeya ilahay kacaasi min tawbatin leyaw faallahu lirajuli min tawbatin tawbatun tawba leya faqala rajul caalimu rajulki caalimke meeray nacam ha waman yaxuulu ay kala teeli man ay yaxuulu dhahgale baynahu bayna alkaatili wa bayna tawbati tawba dhahdiyo ay dhahgaleeri mana kan boqolka nafa dili i tawba dhahdiyo lanka dhahgalaw e tawba laylaymaahin tawbi leeri mana laakin may wala seereha in dalig tabeerta tawbadaasi maqbula nagas kutaba meelin almasi kufaarug mana yani waa kay mana ma yahay tawbada baarshe tawbada shuruudidi may kumid haysay yani lanka o ini on masala macsiyada kufog kalku meeli macsiyada kasameeyasay boqolka kakamili kutaba kufoga lerimaa kudhero indalik bah ilaa ardi kada wakada arli hibilay hibilay inba fa ina biha fa ina fiha fi lardi ardaas dhadiya waa kasugnaadeen unaasan dadya kasugnaadeen unaaskaas oo yacbuduna aabudaayan allahu taala ilahi aabudaayan dad ilahay lay daacadiisan godiyo meelo rooga dacbud daacad ilahay an facbud illaha ilahi aabud macahu maclunaas dadkaas macasha ilahi laabud meelhooduse walaa tarji anta adhangnagato ilaa ardika arada haningnagatoy fa inaha ina ardika arada may welay ardu suyin ardahon wa arlantaas dambe kasamayti waan kutab fandalaga rajul rajulki dagaagsaday bay xata ida nasafa rajul rajulkii marki niseeyey adariga jidki nise jidkisinjedi nisyay deeri ya ataa mainkoyayo rajulki mainkoya almawtu malakulmawti malakulmawti ankoy faftasamad markaasamay dooday fiihi fi rajul fi qabli ruuxihi fiihi fi qabli ruuxihi ruuxi rajul rajulki ruuxshay goblooshidiis maynkoyana malaaikatu raxmati iyo wa malaaikatu lcadaab si kastabuni gobloodan rooshay lanka layin faqaalat malaaikatu raxmati maertayna jaa huwa rajulkan kan ekoy doodibu faftasamad may dooday malaaikatu raxma wa malaaikatu lcadaaba doodi fiihi fi qabli ruuxi ruuxi rajul rajulka ruuxshay goblooshidiisa ka doodi faqaalat malaaikatu raxmati naabisi malaaigteed maertay jaawa rajulkan kane koy taiban haaleyki tobisheena rabisheegnagadi mukbilan haaleyki hala gaabile bialbi rajul rajulka galbishe la gaabile ila tacaala ilahiy la gaabile koy lan taaibe ho ilaahiyey ang nagaday tobisheena rabishe gaabiliy wagalat lcadaabi cadaabki malaaigtis malaa'ikat lcadaabi on meedeena inahu ina rajula rajulkan lam yacmal huwa rajulkan musubin hati lay ma wili shay hayran hayr musubin qabla wili shay wa sa eri mana ni fata mainkoyayhu malaaigti malakun malagoonkoy malagaas oo yani kainun haaday fi suurati aadamiyin aadami koolin nusbay suuradiis haadi malaga oo yani bin aadam oo kalas kashagalay hani suuroy yeenkoy way malaaigti tashakula latasmigoese bin aadam oo kale kakoy jibriilba rasuulka markinkoya ala suurati rajulin oo kalen kakoy jaray badana fajcaluu malaaigti welankeed u rajulkiy waa malagihaya baynahum daadiyo xakaman ay xakaman xaakima ah kawele lankiga nashal hogmiye warin nashal tartire faqaala alrajul rajulki may kagolay giisuug yadara ma aladigi gadara masaafa giisuu kiyaasa ma masaafa kiyaasa bayn alaralayn lamada arla dhadiyo masaafada hatiyal kiyaasoen fa ilaa ayihima fa ilaa ayi waaxidatin waaxidati ka eh minhuma min alarlayni kumide kaana rajulu rajulka haado adnaa aqraba huwa rajulka kindhaw haado fa huwa rajulka sige lahu lilwaaxidati waaxidadaasan sugnaaday si alatiin dhawaado hilsi ahaade fahuwa rajulka ahlun ehel ahaaday lahu lilwaaxidati waaxidadiyeeda eheln haaday aradiyeeda eheln haaday hal giyaasoy fakaasuu malaaigti giyaaseen fawajaduu helen rajulkii helen adnaa akrabaki dhow eye helen ila alardi ardan dhowi fawajaduu helena yani wa kay fawajaduu ogaadeen u rajulkii ogaaden adnaa akrabaki dhow eye ogaadeen ila alardi ardan dhowi alati aradaasoo araada rajul doonay fi arusudi mae haradii oonay yani usan jeedi oo dadki caabidiintu roogana usan jeeday meelyadaha taakulon dhawaadi wa bes fakabalati malaaikatu rahmati naxariisti malaaigteediya goblootay rajulka goblootay mutafaqun aleyh tawbis maqbula nagatiw mana wa fi riwaayatin fi saxi fakana rajulu rajulki may haaday ila alqaryati qarya qaryadaas oo asaalixati suubon akraba kin dhaw yahaadi bishirin taakudon dhawa aradi suubon ayte dadki saalixiinta caabidiinta roogan yataakadon dhawaabi wa fatamainkoyay um malaaigti fatahum malakun fi surati yani saas wa meelakin dhawaabi hadi dheh yani fajucila walweli fajucila huwa rajulka yal welay min ahliha ahli lqaryati tuulidii helsheela kumid weli wa fi riwaayatin fi صaxiihi faawxa lahu faashaara lahu ilahi taala ishaaray ilaa haadihi tan antiken ishaari aradii wa aradii arlusudahay an tabaacadi ay tabaacadi fogaaw yan wailaa haadihi arimadan tan enang ishaari an taqarabi ay taqarabi dawaawang ishaari waqaala nabi waqaala lahu ilahay markaas samay ka golay giisu kiyaasa maa baynahuma bayna alardayn lamada arlo dhahdiyo walihaadi hal kiyaasay fawajadu helen hu rajulki helen aqraba ki dhow ay helen ilaa haadihi tan on dhawi bishibrin taakadon dhawi fagufira lahu lirajuli rajulki walan dhaafireed wa fi riwaayatin fana'aa huwa rajulki dheeradi bisadri sadri rajuli rajulka hebelsieka dheeradi waay markiisa dhiyaay iyo walaago yar grig may ngaray dhiligoonayaw aradii saalixiinta aradii faylahay meela walaago dirig ngari marki dhiyaay kalkun taakudo yar dhiligaasan dhawi aragan bes aasay helshanagadii red wa fi riwaayatin yani wa fi saxiix wa fi riwaayatin riwaayadaas fi saxiixi saxiifisha kasugnaasi yani wa saxiix lbukhaari wa fakana rajulu rajulki ma haadey aqraba ki dhaw yahaadi yani wa kay fakana rajulu rajulki may haadey ila alqaryati garya qaryadaas oo asaalixati subon akraba kin dhow yahadi bishibin taakadon dhow qaribsin jiray subonaytay dadka caabidiinta roogan iya taakadon dhow hadi fa huwa rajul gireed min ahliya ahli lardi ahli lqaryati tuuladii saalixeed hayti deelsheela kumid welay maqbula nagdtoobadiis walagbaray wa fi riwaayatin riwaayadaas oo fi saxiix bukaari lay kusugnaati fa awxa allahu tacaala bimacnaa ashara kadhigid fa awxa allahu tacaala ilahay ma ishaaray ilaa haadi ilaa arli sui aradi humayti ma ingishaari an tabaacdi ay tabaacdi fogaa an ishaari aradi reednagoylari wa ilaa haadi faoxa lahu faashar lahu ilaa ishaari ilaa haadi aradi saalaxada haysina an tagarabi ay tagarabi hadhawaawaleri mana anta tafsiriy ficilo macnalgoole badisha anta biyaas tafsiriwa ay tagarabi hadhawaaw salan ishaari na yan hadhawaati waqaala lahu tacaala ilahi markaa sameere isu qiyaasama baynahuma bayna alarlayni lamada ar la dhahdiyo walihaadi iyaasa fawajaduu heleen hu rajulkii helen akraba kii dhow iyo ilaa haadihi tan dhow iyo helen wa bishibrin taakadon dhowi ilaa haadihi ila alqaryati saalixa qaryadii suubanayti bishibrin taakadon dhowi akraba kii dhow iyo bishibrin dhow iyo helen fakufira lahu lirajuli rajulkii markaas reedan dhaafi waay wa fi riwaayatin riwaayado fiisha may kusugnaaday fanaa bisadrihi wa fanaa huwa rajulkii diriga fogaadi fanaa huwa rajulkii fogaaday bisadri habasiya kufogaad markiisu kufaayay yani malaga yani hataabadaay kufaay daymooday iya walaago dirig ari mana inigan ood aryada suban tis yar dirig ar yar heed walan yani sidii yo horta mahaqaabil yahay sidiya maqbulka wer tawbadiisa kaagbari wa waruwiya may la can kacbi bni cabdillaahi can cabdillaahi bn kacb bn malikin cabdillaahi bn kacb bn malik may la kuweriyey wa kana huwa cabdillaahi may ahaaday naida kacbin kacabkii gorig wada ahaaday radialahu taala an min baynihi min bayni banihi banihi kacb kacbow laa juslam dhatiyo kan garwalow may haada cabdullaahi xiina waktigi amyahu kacbin dhoolaway qaala cabdullahi may kagolay sametu dheegi kacba bna malik kacb binu malik radia allahu taala anhu iya ku dheegi yuxadiu hal kacb sheekoya biadiii adisi kacb kacb adisya sheekaya xiina waktigi takalafa huwa kacb gadaal maray can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheku gadaal mari fi kaswati tabuka tabuka kaswadeeda gadaal mari qala kacbun kacba sheekoya kameraya lama takalafana ana magadaal marn can rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasul she makugadaal marn fi gazwatin dulmaad oo gazaha rasuulka duulay ha gazwadeeda kaduuligay ila fi gazwati taboka taboka gazwadeed ma hayr ani lakin aniyan kad takalaftu gadaal maray fi gazwati bedrin beder gazwadeed gadaal maray walam yuahay walam yucaatib axadun walam yucaatib huwa rasuulka madagaal ne axadan madagaal haadkaasoo takalafa gadaal maray canhu an rasuulka godaal marin madagaalna waay inama inkal maane badertiya kusheekuyahay inama inkal maane kharaja rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuul sheebahay walmuslimuuna muslimiin yabehen yuriduna haal dooneen ciira qurayshin quraysh safarayseeda dooneen abehen xataa jamaca allahu tacaala ilahay inti kukulmiyo baynahu bayna almuslimiin ay bayna caduwihim caduw lmuslimiin muslimiinta odowkooda dhahdiyo ilahay kukulmi calaa kayri micaadin balanlaangna kukulmi walagadi shahidtu xaadiri a wala walahi dhar kad hakigi dhabhana shahidtu xaadiri maca rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasul maashehadiri laylat alcagabati buurti layladeed a jamrat alcagaba aha yaa layladaas ala xaadiri xiina waktigi xaadiri tawaafaqnaa una balantagnay cala lislaami islaamka korshay ka balantamaani ansaarena wama uxibu ana majeli kacbadalahi ana lii ini ani insugnaad biha bibadaliha badali laylat lcagaba laylat lcagaba badelsha insugnaad majeli mashhada badrin beder xaadirowshe wain kaanad walow kaanad hab ahaate bedrun beder adkarati loo soo badiyi finaas dadka dhaadiyo min hami laylatlcagaba laylatlcagaba haba halkuuse anunga beder la amaane habal amaane ana layladaas oy bedelshe layladaas oo bedel o bederinka bedel majeelyari wa kana min khabari ana kabarkayma haaday xiina waktigii takalabton gadaal mari can rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeshe ku gadaal mari fi gazwati tabuka tabuka gazwadeed gadaal mari ani aniib lama kun an an adho weligay agwaa ki hoog badan nhaan walaa aysara kaotanaad badan injar mini an hoog badan oo tanaanuma badan injarna xiina watigi tahalaftan gadaal mari anhu ani rasuuli fi tilka taas gadaal mariti algazwatiye wallahi dhaarday ma jamactu makulmin gablaha gabla algazwa raaxilatayni mamhalaad makulmisin kabda wuligay xataa jamactu ila an kulmiya raaxilatayn fi tilka taasi algazwati gazwadaas sabukan kakulmi walam yakun rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay mahan yuriidu rasuulka ini doonaw gazwaat gazwatan dulumaad ila wara nabiy nabaga tabaisday biayriha ayri azwa azwadaas eyrse ka tabaisday hata kanat hata asalat ila kuasal tilka taas azwatu azwadaas taasa kuasal faazan rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ila rasulka duriya alazwata fi xarin kuleelkisha duri xarigaaso shadidin daro wastaqbal nabiy nabo safaran gaabili safarkaaso bacidan fog wamafazan ba gooya gaabili wastaqbal nabiy nabo gaabila adadana gaabila dadkaaso kaiira fajala nabiy fajala fajala lilmuslimiina fajala nabiy nabag aahiri lilmuslimiina muslimiinta laantooda amram amra lmuslimiin muslimiinta arintoodi an aahiri waay anta njeedeer makugarinsiyotimawalne an sheegi lima liyatahabusin diyaar garowan darbadan liyatahabu sin darbadan ruhbata kasbihim dulimaadkooda darbatinyidiy sin darbadan faakbara nabiy nabo an kabray hom muslimiinta biwajhihim bijihatihim hay yani wa ka bitawajuhihim yeysaskoodi an sheegi aladi wajibaas biwajhi yani bitawajuhin jeesidkoodiya sheegi aladi tawajuhgaasoo yuriid nabiy nabag doono walmuslimuuna muslimiinto maca rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha maashahaadeen katirun ku badan yahaadeen walaa yajmacu majamiyaan hu muslimiin kitaabun kitaab majamiyaan kitaabkaasoo xaafidun diiwaan diiwaan majamiyaan yuriidu maynajed bidalika alkitaab maynajed adiiwaana diiwaan majamiyaan siin badnaan idin kala kacbun waltirilidirmahan kala kacbun kacab nay goolay faqala rajul rajul ya yar rajulkaasoo yuriidu doonawa yar wa an yatagayaba huwa rajulkaas in dhuumado doonaw ilaa dana rajul rajulka mang maleye ana dalika hay tagayuba garsoomawkaas kaase sayafaa garsoonadaw lahu lirahay yani wa kay lahu lirajuli rajulkan garsoonadaw ma lam yanzil intiban degna fi fi shani rajul waxyon waxyen degna waayigaaso minhu min allahi taala min allahi taala ilahay shek ahaad wagazaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa duuley tilka algazwata dulmaadaas taase duuli xiina waktiga duuli daalati timaar timaarta bislaatay wadilaal wadaala timaar ilaal hoosatana bis yani diibnagden faanaan asgaru ascaruki iladawaad amiluki iladawaad ilayha ila timaar timaartasi wadilaaliyan iladaar fatajahaza rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulkee diyaar nagdi walmuslimuna fatajahaza lmuslimuun muslimiintina diyaar nagden muslimiinta samacaw maca arasuuli wadafikto nin gudgali abduka lahaw likay atajahaza ana anas ndi anagdo maa maa nabi faarji anagdaw walahal lam akli ana anan gudun shayan shayan gudun min ay min jihaazi darbatinyaday kumide waagolo fi nafsi nafta islaadlamaysaraay anaan gaadiranki awoodi ahaa calaa dalika tajahuzi diyaargarowgaas kaasay awoodihe idaa aradka dina doono hoobana doonto galabtooday bahaasolaagadhamaskirtoodaas say saraay mana falam yazal mazolna yatamaadaa teegamaw bianagoobaday teegamaw xata istamara yani waa kay hal ahay yatamad ljid yani falam yazal masul yatamad ljid dadaal tegamaw bian gobday tegamaw xata stamara ljid dadaalanti onayo yani wa kay ko daaimo binaasi dadki kula daaima dadki behen wa faasbaxa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki ahaadi gaaziyan ki duuli ahaadi walmuslimuna muslimiintin yon yani yani maca maa nabiy haaden aaiyan aaziyuna haaden yon walhaa lam akli anan gudune min jihaasi darbatinyaa shay an gudun uma kadawtu kalahi farajactu nagdi walaa lam aqli ana gudin shay an gudin anagdi falam yazal mazulna dalika kaas min alguduwi wاrujuci iya mazulna way yani yatamada tegma iyanagobday hataa asrac urti kudegdegan watafarad algazw ciidinkina kutaba mana watafarad algazw ay tabaacad algazw ciidinkina kutaba ku dheerad fahamamtu an may hebiye an artac ila inana rodohimi faadraka yani faudrika an heleelahum muslimiinta heleel ah yani ya kifaya laytani silaysadayo facaltu falafaylahayt inan saas sameeyo kudabagal rasuulilahi iyo saabtis kudabagal uma lam yugadar malgaderne dalika alidraak heleelow kaas kaas lian maingadarn waay fakunton may bahaaday ida karajta dian baho fi naas dhahdiyo ba bacda khuruuji rasuuli sala allahu alay wasalam ilahi rasuulsha marki bah bacdisha yaxzunu ini mrugiyonian ani anib la adra la araan argaan lian haal sugnaadi uswatan beshin argaan ila rajulan leergaw rajulkaas oo makmusan latembiye aleyh ala rajul fi nifaaq latembiye rajulan leergaw rajulkaas oo miman kumide acdar allahu taala ilahay ngudri min aducafaai daciifinta kumide walam yadkur mahasuusnenian rasuulllahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshe mahaydeyn hataa balaga tabuka tabuka ilaa ku deero mayliye saxaabigan daliilkees baabu tawba leki jarne tawbadiisa kawaramahay yani an cabdullahi binu kacb cabdullahi binu kacb binu malik nahay saxaabigi leeraay me cabdullaahiga onaguwaha kacb ka barishay wa waan cabdلlahi بn kacb بn malik mayl kuriye wakana huwa cabdالlahi may haaday daaida kacbi kacabki one garwedawi haaday radi الlahu taala anhu min banihi min bayni banihi bani kacb kacb laadislam datiyo kan garwedaw cabdالlahi ahaaday wa xiina walkid yacmiya huwa kacbin dhooloway marki waayanagrayn dhoolay qaala kacbun ay qaala qaala cabdالlahi de qaala cabdالlahi may kagolay sameetu dheegi kacba bna malik awkay o kacbay kudheegi radi الlahu taala anhu yuxadisu haal kacab sheekoya wa dheegi biadisi adisi kacab kacab adisi dheeray ku sheekayo xiina waktigini sheekayo takalafa huwa kacab gadaal maray can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha ku gadaal maray fi gazwati tabuka tabuka gazwadeedan ku gadaal maray gazwadii rasuulka kudamboysa sudulun kaaday halbil maylasooda oo kale shaamishen behay fi gazwati tabuka gaala kacab kacab may ka goolay lama takalaf ana ma gadaal marno can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha heshe ma ku gadaal marno fi gazwatin duulamatisa ma gadaal marno gazwadaas oo gazaa duulay hada huwa rasuulka duli ha azwad duli makugadaal marno gabda weliga makugadaal marno a yani ila fi gazwati tabuka tabuka gazwadeeda maahin ayra ani lakin azwadaasay kugadaal mari asbu kale kureed mari rasuulka majarto ayra ani lakin ani anse hadalka reedankanagaday kad takalaftu gadaal mari fi gazwati bedrin azwadi azwatu bedr gadaal mari walam yucaatib huwa rasuulka nama degaalme ahadan had ma degaal ahadkaasoo takalafa gadaal maray canhu an rasuul rasuulka isha ku gadaal maray midaan waay may wali inama inkalmahana haraja wala diyaar garow mahan aswatu badel inama lanki gadaal maray dong madigaan anin yolekasharyeli wa inama kharaja rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheebay walmuslimuna wakharaja lmuslimuna muslimiinta iya behen yuriduna hal dooneen ciida qurayshin safaraysi yani quraysh dooneen abehen wa e yani waa ka aafilataha gaafilata quraysh quraysh safaraysiya dooneen abehen safre quraysh anta marahayta shamka koytay abu sufyaan jaamiya anta marahayta lelera kaasa rasulki asaatisan bemo dad kolka habeheylari majarne lanki bahaw ilabahoy lelera bes dadku gaaban le sadido boqol iyo tumi doorkono ilabehen wa hataa jamaca allahu marki dem hataa jamaca allahu ilahi inti kakulmiyo tacaala baynahum bayna bayna almuslimiin iyo wa bayna caduwihim aduwa lmuslimiin muslimiinta dowkooda dhahdiyo ilahay kakulmi calaa gayri miaadin calaa gayri wacdin yabo lan kakulmi mana balan iyo galan lahay iyo melka kulumeen kufaaro quraysh o sagaal boqol iyo sagaalon sagaal boqol iyo konton e eh. ya yoon habeen abujahl hingaamiya safaraytiisin habadbaadiya jidka dhangalay eh. muhamad iyo saabtisa jidka gala habadbaadi lay ya kolkan kulumeen abu sufyaan iyo ciidankiisu markaasay safaraytis wadi ogaaday yani waakay kay ini jidkalanka jiro ogaaday jidkii oo madiina korsheha maraay me meelkar heebta iyo mari safarkii saasa ka badbaadi kolka maylaba kulumeena jahal oo ciidan hingaamiya qureyshe oo hubshoy walaasha wedaan dignikdi walaashaon wedadaan i rasuulka sala allahu alay wasalam asaatis oo hubsaasen wedame dambiya reeyi laydaka kulman siya dagaalka kadiya ilahina nasra muslimiinta kasiya gaaladina kajibiwa kalkan beder taasoy taase beder oo lakataladay calaa kayri micaadin lakulumi lahasima wal oo hada balan lakakulumi mahayne nina saasaan gadaal mariya lay walakad shahid wala wala dhaarde kad aqiigidabahana shahidtu xaadir maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka maashe lahadri laylat alcagabati buurki layladi e rasuulka lahadri laylado laylat lcagaba lera cagabatu mina jabalko minakayal cagaba lero jamratulcagaba meila rasuulka asxaabta kulkulum iyo ansaare todobaatin dhowr gofaayeen iyo meela kala balansami dadkaasa ka jaray rasuulka lahadiriya ley oo islaamnimada meela ka kaadade walagad shahidtu xaadire maca rasuulilahi lahadiri sala allahu alay wasalam laylat alcagabati cagabadi layladi cagabatu mina buurti mina lakayaal cagaba lera jamratulcagaba lera layladii rasuulka maashay haadiri xiina waktigii tawaafaqnaa una balantagnay cala alislaam islam korshay kala balantagnay ansaarena macshara ansaaran gajeed naasa markiislay xiina tawaafaqnaa una balantagnay cala alislaam islamna korshay kabalan galni meeli rasuulka la balantagnay meelo kala kulamiyo wamaa uxibu ana majeeli ana lii yani asxaab lcaqaba balere yani dadkaasa kajaryal asxaab lcaqaba dadkileraka jari caqabatu thaniya wamaa uxibu ana majeeli ana li ina insugna biha bibadaliha badali laylat lcagaba laylat lcagaba badelsha insugnaat majeli mashhada badrin beder xaadirowsha insugnaat beder oo an xaadiro ree layladaas oo fakot majeliyer mana wain kaanat walaw kaanad haba ahaate bedrun beder adakarati lahusoo badan haba ahaate finasasirhadiyo mina min laylat lcagaba habalkuse dadka laylatbedra e dangimaye waan yeeba fal badnaaytay yeeda dadka non huseena laakin an layladaas oo fakadmajeeliya layladi rasuulka ko ana lakulama jiray an islaamka galaaye balanka la galaayo waahansali wa kana min kabari ana kabarkay may kumid haada haynoob tagi takalafto na gadaal mari can rasuulilahi kugadaal mari sa fi gazwati tabuk tabuka gazwadeeda rasuulka kugadaal mari kabarkay may haade ani aniib lama kun anananghana gabdo weligay agwaki hoog badan nhana mini ano hoog badan injarna walaa isalako tanaandama badan injarna mini ano tanaand badan injarna xiina waktigi takalafto gadaal mari canhu ani rasuuli kugadaal mari fi tilka taas fisa gadaal mari fi algazwati dulumaadkase wallahi akadhaarday ma jamactu makulminel sian markaasoy hoogn lahayay sanaadan haya katusiyey makulminel gablaha gabla algazwati raacilatayni lamhalaad makulmin oraan fakir hada jaray sanadkaas lamhalaada gabyeri manolkasafaro karo gazwada lankabahakor ma jamactu makulmin gablaha gabla algazwa gazwadaas orti raacilatayni lamhalaad makulmin gado wuligey xata jamactu ilaana kulmiyahuma raacilaten fi tilka taas kulmiti algazwati asugdaasi lamaneeb gele gabiya ley mana oo laka safar kor safarka galako iyo gabiyo kolkan lang oo taajirsanay majar walam yakun rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shayna mahaana yuriidu ki doona umahaan gazwatan dulma doona umahaan ilaa wara nabiyu nabaga tabaysaday min atawriyat yalku sheenay awhama may wehmigliya anahu yuriidu ayraha ini doono meelusan jeedma meel kala tabaysaday ma safarka yani alxarbu khidca yalere ini aranti meel meelilaku deraw ini liaahiri mal ogol lishisheeg mal ogol kolka hoob waago injeed koofra injeed erjir rasuulka garyahay manaa si dadkin waago linjeed walasinkasoodkeedlikagal er daraadiye koofra injeed eray waan waago injeed sabaysadkaasa samay jari gari jari mana yuriid nabiy walam yakun rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam yuriid wa rasuulka ini doono mahan gazwatan dulumaad ilaa wara nabiy nabag tabaysadaay bigayriha gayri lgazwati gazwadaas tong hayne ka tabaysadaay tamusinjeed ma tokara sheegay mana yani si o manaa dadka kedin nagato adhowti gaalada kedilakagal xataa kanat xataa xasalat ilaa ku xasalo tilka taas wasalati algazwatu gazwadaas tabuka ku xasal gazawaadka kale saasa weela jari ilaa gazwatu tabuka lakudeeri haye gazwatu tabuka magarine waa kuma tabaysan fagazaa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul duuli ha algazwata gazwadan gazwatu tabuki duuli fi xarin kuleel dhadisa ka duuli xarigaaso weliba shadiidin daron wastakbala nabiy nabo gaabili safaran safar iya gaabili safarkaaso baciidan fog wamafasan bahagooya qaabili meeluusan jeel safar bacid halbil meela socdaw haye gabalkana bahagooyo yani wa kalku asaabta in ilin sheego hadhowti intuba nahanjeeda maysa haytaan hadii arsadafana leerfad an sheegi wastaqbala nabiy hadan naw kala qaabilay cadadan cadad ya qaabili cadadkaasoo katiiran fara badan kalkan hoob aranta sida eta ini dadka lan daahiriyo lang adeeyo fajala nabiy nabag daahiri lilmuslimiina muslimiinta amrahum amra lmuslimiin muslimiinta aranti on daahiri may linjeed tabkamaasasana arlasama linjeed lam walaashay diyaarsaer mana oraan walka garija tookada mal garin liyataahabu asxaabta siin diyaarsadaan uhubata azwim azwil muslimiin muslimiinta dulumaadkooda an kabri aladi jeedaasoo yuriid nabiyuna walfadaay tabuukilin jeedeeri والمsلimوna mslimintina mعa رasuل اللahi sala الlahu عaليه وasaلaم ilah rasulka macshehaaden kaثيr ku badan way وalaa yجمع majamciyanh mslimin kitaaب kitaab majamciyaan kitaabkaas oo xaaفid وalkulmiya majamciyaan هuوa yurid huوa kacb man lajeede بdalika الkitaabi kitaabkaas man lajeede adiوanan lajeede diوan majamciyaan sin badanayan وa qala kacbon kacb may kagolay fakafala rajul fakala rajul fakala rajul rajul iya yer rajulka si dadkan badanaayang rajula yarwa rajulkaasoo yuriidu doono an yatagayaba huwa rajulka siga iniyoon yani dhumud fadaw yuriidu doono an yatagayara ini garsamo fadaw yayar yar ilaa dana rajul rajulkaas koy dhumay isaroob may maleeyay ana dalika tagayuba garsamow kaas kaase sayakfa ini garsoomayo lah linabi nabag laantis ku garsoomo saasaan maleeyay wa naba ini kugarsooma arantiyeede saasaan maleeyay ma lam yanzil hadibin degna fihi yani wa kay fi shani shani rajul rajulkaas an shayba waxyun waxyin degneed ahy cala nabiy waa naba korshay waxyinka degneed min allahi ila min allahi taala ilahay shin haal waxyigaas ku ahaada wagazaa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha yaduuli tilka algazwata dulimaadkaas taasa yaduuli wa xiina waktig yaduuli daabati himaaru himaarti bislaatay dhiibnagati wadilaalu wadaaba dilaalo hoosatana dhiibnagaden beero marki hakaroosho hadda waaday waktiyaal xiliyaalkan oo kale yani beero hoos yeeldadka beeraleyte hoos weldalaay masalan dirsado ya meel ka dhislaan maa ku hergalahan reer jamaa yadisheeg meelal isku jiifade mana cibaada iyo walaalasmijames beertasal isku dhex jiray kalabtala aminka lailaa ah, hooyde mana taaso kalkun yani eeda meel hooskaas ilinjeeri beero dhati abaalkas isku dhex jir kalkun waktigaasa hayto waktig rasuulka bahy wakti markaasle abaartibo yani gowroogdo beerogi weli hankarne waana karawshoodhawaade kalkun beertaan kutab an kutabtoylisera waktigaasa rasuulka duuriye ley mana aswat lcusra baleray aswada dha magaashe aswat lcusra aswadii ulaaska badanayti may wakti jilaleho yani beero mar abaarto markaas lay beero markaas karahayan timirti weli hankarne baheyo yala baheyo yani kolka resaas mayleya waay wakana wakada rasuullahi dulay tilka algazwata dulumaadka wa duli xiina waktigia duli daabati simaaru simaarta dhiib hanagate bislaati wailaalu wadaabati simaaru wadaabati hilaalu hoosate dhiib nagdeen goboob nagdeen faanaa ana ascaruki ilada wahaadi ilayha ila simar simaartasan iladaay wadilaalian iladaay meelan iladaay ko iskorgal subari meelilaimiroogo berten kudhaabana fadaayali fatajahada rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul diyaar nagdi walmuslimuna fatajahaza lmuslimuna muslimiintina diyaar nagden ma ma rasuul ala diyaar nagden wakatibtu anina gudugali akdu anani jirmaadaw suug dhagalaw likay atajahaza ana ana si an diyaar nagdo maca ma anabi namashenga diyaarnagad faarjic ananhanagdaw walahalamaqlinkudne min dalik alamaqli walahalamaqlinkudne shayan shay oo min jihaasi darbatinyada inkudun hanagdaw wagolo fi nafsi naftaymaiseraaye ana anas kolay gaadirunki awoodi ahaa cala dalika tajahuzi diyaargarowgaas kaase ki awoodi ahaa ida aradta diyaardo walba haysate kolkon amanti walaag adoonta koley dalay hiraabtone walaaga sirdowdaas hensay saraay iskunagdaay falam yazal mudun falam yazal faacilka may wazala faacil saleyatamaadan faacilin e aljiddu hooda kuwalime tiri waligadaraan falam yazal huwa yani madkuurkas ahay ala hooda me ala dalika ishaaradaas melig nagadaas meelasa yani wa falam yazal mazul dalika dalika almadkuur wa falam yazal dalika kaas mazul oo mey min alguduwi wاlrujuuci mana falam yazal mazul dalika kaas ye faacilin ismuzalalkuela falam yazal dalika kaas musul oo min guduwika lahawkay eh wa min rujuuciha nagashiday eh yatamada huwa dalika kaas teegamaw biya ana goboday teegamaw musuln xata istamara ljiddu dadaal inti ku daaimo binaasi dadki kula daaim dadki yani ku daaimo xata istamara inti ku daaimo binaasi dadki gobodyo aljiddu dadaal ku daaim dadki dadaala daaimay oo dadaaleni walaasho sahaytiyo iskirowden wa faasbaxa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul ahaadi aziyan ki duuliy ahaadi wlmuslimuna faasbaxa muslimuna muslimiintina ahaadeen aziyuna yon aziyina ku duuliy ahaadeen macahu maa rasuul rasuulka maa shey yon laduulen a walhaalamagliyanin gudune min jihaasi tardatinyiday halkumiday sheen shay ngudun uma kadawtuka lahi farajactu adana nagri walhaalam agli ngudune ngudune shayan shayan gudun falam yazal mazul dalika alguduw wاrujuc dalika lmadkuurga falam yazal mazulna dalika lmadkuur malkuulkaas kaase maul oo min alguduwi kalaho warajuci nagashe maulna yatamada huwa dalika taas tegamaw biana gobday tegamaw hataa asracuu ilaa ku degdegan watafarada hataa asracuu muslimiinti ku degdegan watafarada algazwu ciidankina kufogaad watabacad algazwu wa ciidankina kufogaad mana ciidanki dheeraden kogamben faaminto in mayhemiye an artaxila in an rordo faudrika an heleelohom yani wa kay algahay algazwa almuslimiina muslimiinta heleel fayaa laytani shilaytadeyo facaltu falo ifay lahaysi waay uma lam yugadar malgadarna dalika alidraaka heleelow kaas kaase uma lam yugadar malgaderne dalika alidraaku heleelow kaas kaase dalika alidraaku heleelow kaas kaase magaderne lian lahantay malin gadarna fakuntan may bahaaday idaa kharajta hadian baho fi magaalada dhadiya bah bacda khuruuji rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulki marki bahi badisd magaaladi kaba may haaday yuxzinu ina muruggeliya ni ani muruggeliya may haaday ani ani bila ara ana aragaan lian haal sugnaati uswatan dayshan aragaan lan kadayda aragaan iblaw barooge mugadin isu isjartaana an eraw injara mana ila may bo bilaayad dahooblakikabajar ida may lere ida yani albaliyatu ida camat khafad ya lere bilaayad hoob caame tufadodaada lakin adle hoobka haysata dhib markaas idan winadaas dhibshe laakin hooblaki kalijar hibilobaki kalijara hibilhoobeto walaagofudaas dhii korto mana yani ya laytani kalku may baliya lan aw ana kadaydaayo adi hibilow sin maleel dad roogana laakin dadan kadaydaayo munaafiqiin dad ay roogan mahayn dadan kadayda maroogaley mana ay yani waa kay taas way ay yaxzunu may murugiriyaayniyan an anibla ara argaan aragaan lian halin sugnaadi uswatan uswatan dayshan aragaan ila rajulan la aragaw rajulkaas oo makmusan la timbiyey aleyhi ala rajuli rajul korshe latimbi fi nifaaqi munaafiqnimo fiisa latimbi o rajulan len arag rajulkaasoo miman ina kumide cadar allahu tacaala ilahay in odaray min aducafaai laciifintana kumide dad ilahay in odaray ilay roogan oo boosiy oo hindoolitaas eh idbilaan iwa awlaadisaas eh mislan munaafiq elay rooglan kalabin roog walam yakun mahsuusunani an rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mahay mahaytoon xataa balaga huwa rasuulka ilah ku deer yani tabuka tabuka ku deer faqaala nabiyu wahuwa jaalisun ala